bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wاlmafcuulu fiihi wahwa ma sulita calayhi caamilu calى macnaa fi min ismi zamani kasumtu ywma اlkhamiisi aw xiina aw usbuuca aw ismi makaani mubhami wahwa اljihaatu الست kالأmaami والfوq والyamiini وcagsihina wnaxwihina kacinda walada wاlmaqaadiiri ilى aakhirihi inta waxaan ka gelaynaa mafaaciishii midkii afaraad wahwa اlmafcuulu fiihi almafcuulu fiihi macnaha waxaa weeyaan midkii ficilka lagu dhex sameeyey kii hore wuxuu ahaa hadda soo dhaafnay ficilka midka asiga sababtiisa loo sameeyey kana bimacnaa ana almafcuula waqaca fiih marka mafcuulu fiihna waa la yidhaahdaa darafna waa la yidhaahdaa daraf waxaa la yidhahdaa wiilka wax markii lagu shubo wiilkii daraf uu noqonayaa wixii lagu shubayna madruuf marka maadaama mafcuulkii uu ku dhex dhacay asigaa daraf u noqday daraf wixii wax weelay waay haddii aad mathalan hadirtaan aada masaajid dhex fadhiisatid waxa weeyaan masaajidka daraf waay adigana waxaa tahay madruuf oo waad ku dhex jirtaa sidaas daraaddeed baa hadda rasaa-isha la qorayo waraaqaa la dhexgelinaya waraaqdaas waxaa la yidhaahdaa annaga baqshad aan ku magacowno darafa aida la yidhaahdaa warqadii aad dhex gelisayna waxaa lagu magacaaba madruuf marka wuxuu leeyahy walmafcuulu fiihi wa huwa maa sullita wax lagu salidaya baa la yidhaahdaa calayhi cala almafcuuli fiihi caamilun lagu saliday oo calaa macnaa fii caamil oo macnaa fii wato oo min ismi zamaanin zamaankii magaciisi ah ka sumtu ywma alkhamiisi aw xiinan aw usbuucan aw ismi makaanin a mubhamin marka waxa weeyaan tacriifkiisi buu musanifka inta ku ishaaraya mafcuulu fiihi markii in la tacriifiyo la rabo waa inuu ama ismi zamaan horta inuu noqdo ama makaan zamaan shayga waa inuu magac u yahay kulu ismi zamaanin aw makaanin baa laleeyahay ismi zamaan waxaa lagala jeedaa maalintaas iyo habeenkii iyo ayada aw macnaha ajzaadoodii iyo ayaga wixii eh, ka dhashay markii lasoo celceliyo mathalan maalintii hadirtaan iyo habeenkii haddii aad tidhaah sabaaxan wa masaaan wa duhran wa casran haddaad tidhaahdo wa ajzaa min alyowm haddii aad saxar iyo maxaan ku iraadaa eh, cishaa iyo haddaa tiraadidna waxawa habeenka ajsaadiisa waxaa lamid e eh, saacadii eh, eh, mathalan daqiiqadii waxaa lamid e nisfa nahaar waxaa lamid e thuluthu nahaar ajsaadiyay kamid tahay iyo maalintii wixii hadday soo laablaabatay yowmay noqotay yowmeynay noqotay usbuucay noqotay shahray noqotay sanay noqotay caamay noqotay acwaam ay noqotay kuli daalika waxawaaye waa maalintii ama waa ajsaadeedii ama ayadii oo soo laablaabatay wixii ka dhashay waxaa la yihahda darfu zamaan makaanna waxa weeyaan waa buqca magaceeda wixii ayadana ka dhashay ama ha kaa fogaato ama ha kuu dhowaato yamiin shimaal amaam khalf waraa aclaa wixii lamid ah intaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan eh, makaan marka waa in shaygii ama zamaan ku tusiyaa ama makaan inuu ku tusiyaa taasaa loo jeedaa markaan fiirsa marka wuxuu ku leeyahay wahwa mafcuulu fiihi waxaa la yihahdaa maa sullita caleyh wixii lagu diray caamilun caamilkoo calaa macnaa fii a ah, oo min ismi zamaanin ah marka zaman waa inuu yahay ko inuu bimacnaa fii qabana waa shardi marka shayga an yadula cala الzaman aw cala اlmakan wa an yatadamana macnaa fiih walaysat fiihi macnaa fiih haqa baa lagu leey lakin fiida inay joogto lama rabo mithaalkeedii ka sumtu yowma alkhamiisi maalinta khamiistan soomaa tiri yoomtaas hadda waa darf zamaan bimacnaa fiina way qabtaa oo sumtu fii yowmi اlkhamiisi lianna sawmaka waqaca fi dalika alyowm oo ku dhex dhacay ayb marka mansuubna waa tahay waa sidaas yacni isim inuu yahay mansuub inuu yahay inuu bimacnaa fii qabo intaasaa shardi ah wa huwa اlismu اlmansuubu almudamanu macnaa fii addaalu cala الzamani aw اlmakaan intaasaa lagu tacriifiya marka ka sumtu yowma alkhamiisi marka sumtu ficlu wa faacil yowma darfu الzamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira yowm mudaaf alkhamiisi mudaafun ilayh wa darfu mutacaliqu bisumtu marka mafcuulnimada lagu leeyahay waxaa weyaan tacaluqu darfi bilficli yacni ana huwa aladii nasabahu sidaas waay marka meeshii adiga mafcuulka sheygan uu ku dhici lahaa darabtu zaydan zaydka ushi waa ku dhacday meeshii hadda yoomtii ay soomka ku dhici lahay buu ku hoos dhacay macnaa asiguu ku dhexdhacay aw xiinan ka sumtu xiinan baan soomay zaman aw usbuucan macnaha waxa weeyaan eh, darafkii ama ha noqdo mid mukhtas ah darfu zamaankii ka yowma alkhamiis ama mid mubham ha noqdo kaxiinan ama macduud ha noqdo isbuucan intaasoo dhan waxa weeyaan eh, darfu zamaan yaa la yidhahdaa maa yaqacu jawaaban limataa aa la yidhaahdaa mataa maala daa tila sumtu mataa sumta yowma alkhamiis ama waxaa jawaab inuu noqon kartaa kam oo kale kam sumta usbuucayni aw yowmeyni aada leedahay haddii labadaas jawaab uu noqon waayane mubham uu noqonaa sidii xiinan oo kale waa mataa sumta xiinan hadda ma ansixayso kam sumta haddii lagu yiraha xiinan ma ansixayso mubham waa marka aw ismi makaanin ha noqdo maa sulita calayhi caamilun calaa macnaa fiih min ismi zamaanin aw ismi makaanin waay mubhamin ee qarsoon ee la qariyay marka fiiri ismu zamaanka markuu sheegayay ma ma shartinin inuu mubham ahaada min ismi zamaanin mubhamin lama dhihin tanna wuxuu ri aw ismi makaanin mubhamin marka waxaa aad ka qaadanaysaa meeshaas ma in labada daraf farqi u darfu zamaan qaabilu linasbi cala darfiyati muطlaqa sawaan kaana mubhama aw mukhtasan bikhilaaf darfi almakaan fainahu laa yaqbalu nasba cala darfiya ila ida kaana mubhaman aw ismi makaani mubhamin wa huwa aljihaatu weeyaan asitu ee lixdee kalamaam oo kale weeyaan walfowqi oo kale amaam horay walfowq kor walyamiin ee maxaan ku irahdaa midig iyo wa cagsihina wa ka cagsihina markii amaam la yihi cagsigeeda maa maxay khalf fowq hadii la yihi cagsigeeda taxt yamiin hadii la yihi shamaal shimaal shamaal iyo shimaal a kala jiro shimaal hadii la yiraahdo shiinta lahoos dhigo waa bidaxdaada wixii kaa jiro ama gacanta bidaxda waa asxaabu shimaali ma asxaabu shimaal shamaal haddii la yihahdan cagsiljanuub waayo waa juqraafi markii la sheegay oo sharqi iyo garbi laleeyahay januub iyo shamaal a laleeyahay shimaal ma ah ayib markaasuu wuri iyo wa naxwuhuna wahwa aw ismi makaani mubham wahwa aljihaatu iyo wa naxwuhunna haddii jihaadkaas lagu cadfo saasayna ku fiican tahay ka cinda weeyaan waladaa weeyaan walmaqaadiiri marka naxwuhuna wixii macnaha oo jihaadkii lamid ah hadda cinda haddii la yidhaahdo jiha ma aha laakiin meel kuu dhowaayo waladaana waa idana sidaasoo kale agtaada w ayib markaasaa la yihi wahuwa aljihaatu asitu iyo walmaqaadiiru weeyaan wax wax lagu qadaro kalfarsaki farsaki waay waa imaan doontaa farsak iyo bariid iyo asina wuu ku dari doonaa wa wax lagu waagii hore hadda anaga meesha aan ka leenahay kilomitr hadda la yaqaano magac lasoo qaatay waay oo luqaad ajnabi laga keenay carabta waxay isticmaali jirtay miil oo hal kilomitr iyo niskeed camal u dhigmo ama laba kilomitr u dhow iyo farsakh oo thalaathatu eh, amyaal ah iyo bariid oo asigana eh, eh, maxaan ku iraahdaa arbacatu faraasikh ah maalin guur aa la dhihi jiray iyo wamaa siiqa marka wahwa mubhamki aljihaatu situ weeyaan walmaqaadiiru weeyaan midka labaad mubhamki iyo wamaa weeyaan siiqa laga dhalaaliyay min masdari caamilihi darafka midka ku camalaya masdarkiisi mid laga dhalaaliyay ka qacadtu waan fariistay weyaan maqcada zaydin zayd makaankii uu fariisanay fiiri markaan maqcadka darafka ah caamilkiisi qacadtu weeyaan ayib marka waxaa laga keenay maqcadkaas masdarkii qacada ay lahayd qacada masdarkeeda waa qucuud waay jalasa masdarkeeda juluus waay darafkeedana majlis iyo maqcad weeyaan marka waxaa isku mid noqday caamilka oo darafka ku camalfalay qacatu ah iyo darafka naftigiisa hal maadaa laga wada keenay oo kulligooda qucuud ah waxaan hore usoo sheegnay meelo badan in masdarka uu yahay asal lilafcaal iyo walmushtaqaad oo ism faacil ism mafcuul iyo darafka miimiga ah kulligood oo dhan marka alcaamilu wadarfu ukhida min maadat اlmasdar oo qucuudkiia ah labadooda laga keenay isku maado waa marka maqcada zaydin saasuu ujeeda asaa musanifka marka noo faahfaahin doono fiiri markaasuu yihi alraabicu min almafcuulaati almafcuulu fiihi weeyaan wa huwa almusamaa darfan wa huwa mafcuulu fiihi waxaa lihaha kulu smin kulu smi zamaanin zamaan magaciisoo dhan aw makaanin kulu smi makaanin sullita caleyhi caaminu lagu diray calaa macnaa fii ka qowlika sumtu yowma alkhamiisi wajalastu amaamaka wa culima waxaa la ogaaday mimaa dakartuhu waxaan soo sheegay annahu laysa inuusan kamid ahayn min aduruufi yowman iyo xaytu inaysan kamid ahayn oo min qowlihi tacaala ku jirta oo inaa nakhaafu min rabbina yowma cabuusan qamdariira ay yidhaahdeen dadkii muminiinta inaa nakhaafu waan ka cabsanaynaa min rabbina yowman maalin baan ka cabsanaynaa cabuusan ee weji tuble qamdariiran ee haddana aada wji laabkiisa usii adag yahay cabuuska aada marka hadda yowmantaas darfu zamaan waay oo maalin bay ku tusisay mansuubna waa tahay isimna waa tahay intii oo dhan laakiin macnaa fii ma ku jirtaa oo macnaheedii ma tahay inaa nakhaafu min rabbina yowman fii yowmin ma macnaheedii tahay jawaabtii waxaa waaye la inaa nakhaafu yowman maalinan ka cabsanaynaa bimacnaa nakhaafu min majii'i dalika alyowm laysa bimaanaa fiih maalintaas waxa dhexdhici doonaan ka cabsanaynaa ma aha maalinta qiyaamaanba ka cabsanaynaa w marka bimacnaa fii ma wadato yacni maalinta waxa dhici doono oo ahwaalka iskaba dhaaftaas laakiin yowmta naftigiisaba wax laga cabsada ah wa qowlihi tacaala allahu ilaahi yaclamu wuxuu og yahay xayثu yajcalu risaalatahu meeshuu risaaladiisa yeeli doono buu ilaahay ogyahay eh, qoladii kufaaru quraysh markay yidhaahdeen lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayn cadiim haddiiba ilaahay nebi ou noo soo diray heblow iyo heblow raggaas la yaqaano dee shuyuukhu alqabaa'il ah oo laga dambeeyo muxuu nebi ugu dhigi waay baa markaa ninkan oo oo yatiimka ah oo aabba aan lahayn oo hooyadiisa xataa ay ka dhimatay oo sidaas u rafaasan oo aan cidda madaxda u ahayn markaasaa jawaabtii laga bixi waxaa waaye allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu ilaahay ninkuu rasuulka dhiganayo uu risaaladiisu u dhiibanaya asigaa yaqaan ninka u habboonoo mutaysta waad marka allahu aclamu xayudaas hadda daraf way tusinaysaa dabcan duruufta oo mabniga ay kamid tahay marka xayثudii hadeertaan bmacnaa fi may qabtaa mase allahu aclamu xayثu bmacnaa nafsa اlmakaana laga jeedaa ay fi lmakaan makaanka u dhex dhigi doona miyaa laga jeedaa mase makaanka naftigiisuu ilaahay u jeedaa waa kana fainahumaa labadaas oo yowman iyo xayثuda wain kaana zamaanan ba ha ahaadeeno io wa makaanan haba ahaadeeno zamaanan oo yowman ah io wa makaanno xaytuda ah laakinahumaa labadoodii laysa calaa macnaa fiima qabaan wa inama almuraadu aayaadka waxaa lagala jeedaa annahu muminiintii yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan nafsa alyowm yowmta nafteeday ka cabsanayaane yowmka wax dhexdhacaya kama cabsanayaan keligood ma ah lagama hadlay taas waa baab ayb w ana allaha tacaala wlmuraadu wanama almuraadu waxaa weyaan ana allaha tacaala yaclamu inuu yahay nafsa almakaani makaanka naftiisa almustaxiqi liwadci risaalati fiih risaalada makaanka in la dhex dhiga ay ku haboontow ilaahay og yahay laakiin makaanka fiigiisa ma laakiin nafsa almakaana lagala jeeda falihaada ucriba kulu minhumaa labadooda mid marka inaa nakaafu ficl wa faacil min rabina jaaru majruur mutacaliq binakaafu yowma mafcuul bihi adee daraf dhihi maysa tanna allahu aclamu xaythu waxaad leedahay xaythu mafcuulu bihi lificlin maxduuf markaasuu hi wacaamilu xaythu ficlun weeyaan muqadarun la qadaray dalla calayhi aclamu ou tusiyey taqdiirkiina waxa waaye ay yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay xayثu yajcalu risaalatahu risaaladiisa makaanka uu dhigay marka maxaa loo dhihi waaye allahu aclamu xayثudaas mafcuul liaclamu maxaa loo dhihi waaye oo loo leeyahay aclamu mafcuul lificl maxduuf taqdiiruhu yaclamu waxaa weyaan aclamu waa ismu tafdiil ismu tafdiil macnaheedina waxa weeyaan laa yansibu mafcuula bihi binafsihi ijmaacan waxaaba la ysku haystaa faacil daahir ma godan kara mase maya oo xataa damiir inuu gota fulaanu aclamu min fulaan ay huwa laysqaadana kelia wa rafcuhu daahira najru wamaa tacaaqaba ficla fakahiira habata ibnu maalik ou yiri wa rafcuhu adaahira najrun inuu faacil muuqda gotaaba aa yar famaa baaluka mafcuul inuu qaato iskaba dhaaf boorkeeda ayib wa annahu laysa minhumaa kamid maaha ayda darafki kamid ma aha laysa minhumaa min darfi الzamaan walaa min darfi اlmakaan naxwu qowlihi tacaala kamid ma aha an tankixuuhuna ilaahay uu yiri oo min qowlihi tacaala ku jirto wa targabuuna waxaad jeceshihiin an tankixuuhuna inaad guursataan ayib wa targabuuna dadkii awliyaa ul umuurka ahaa gabdhihii ayaga loogaga dhigay inay u yihiin ee dadkii xilka u qaaday marka iyo carabtiyaa lagala hadlaya ilaahay markuu yihi wayastaftuunaka fi الnisaai qul illaahu yuftiikum fiihina wmaa yutlى calaykum fi اlkitaabi fi yataama الnisaai alatii laa tu'tuunahuna maa kutiba lahuna wa targabuuna an tankixuuhuna yani ninkii waxaa weeyaan gabar oo macnaha adeerkiisa uu ka dhintoo kale iyo asiga xilkeedii haaya marka gabadha yatiimay noqotay xoolana waa lagaga tegay oo walaalkii waxaan ku yidhaha adeerkiisii oo kale xoolow kaga tegay xoolaheedii ayaduu isku haaya marka dad baa waxay u guursanayaan gabadhan nin kale ha u guurinin adiga guursaseed xoolaheedii ayada gacanta ku wada dhigtid marka ayada guur ou rajo ka leeyahay ma aha laakiin liajli maaliha marka ku kuwaasaa ilaahay ka hadlay oo ilaahay uu yihi fi lyataama alatii laa tu'tuunahuna maa kutiba lahuna xoolihii loo qoray inaad siisaan aadan u ogoleen wa targabuuna an tankixuuhuna oo aada jeceshihiin inaad guursataan bimacnaa liajli maalihina maalkooda daraaddeed inaad ku guursataan aad rabtaan wa targabuuna an tankixuuhuna marka wa targabuuna an tankixuuna waxay qabtaa watarqabuuna aada jeceshihiin fii an tankixuuhuna raqibadaas ficilka raqiba la yidhaahdo marna can buu yaa ka daba dhacdo oo nacayb uu tusinayaa marna waxaa ka daba dhacda fii oo jacayl uu tusinaya haddii la yidhaahdo raqiba fulaanu can fulaan bimacnaa waa nacay waragiba fulaanu fi fulaan hadii liran wuu jeclaaday marka ficilkaas darafka waxa eh, ka dambeeyo oo xarafka jaar ayuu macnihiisa ku xadidma markaasu hadda aayadii macnaheeda waxa waaye watargabuuna waxaad jeceshihiin an tankixuuhuna fi an tankixuuhuna lianna wain kaana macnaa fiiha haba ahaado wain kaana calaa macnaa fiiha haba ahaada laakinahu laysa zamaana ma aha walaa makaanana ma aha lannahu hadda an tankixuuna fi an tankixuuhuna marka an tankixuuhunadaas hadda mansuub waa tahay bimacnaa fi waa qabtaa oo jumladan oo an tankixuuhuna yaa fii maxali mafcuuli bihi camal bay taala markaasaa waxaa lagu leeyahay laakiin an tankixuuna ficlu faacil mafcuul bihi waay darfba ma ah tankixuuhunadaas laa tadula cala darfi laa zamaana walaa makaana wabitaali inay ay mansuub tahay bimacnaa fii tahay shardigii saddexaada ka maqan waclam waxaad ogaataa ana jamiica asmaai zamaani zamaanka asmaadiisa dhammaantood taqbalu nasba inay aqbalaysa cala darfiyati walaa farqa fii dalika wax u dhexeeya ma jiraan bayna almukhtasi minha midka khaaskaa iyo walmacduudi midka tirsamaya iyo walmubhami iyo midka mubhamkao qarsoon wanacni bilmukhtasi waxaan ula jeednaa maa yaqacu jawaaban limataa ka yowmi alkhamiisi oo kale waay sumtu aada leedahay mataa aluu marka jawaabay noqon kartaa yowma alkhamiis wa bilmacduudi wanacni bilmukhtasi waxaan ula jeednaa maa yaqacu maya wa bilmacduudina waxaan ula jeednaa dheh wanacni bilmacduudi waxaan ula jeednaa maa yaqacu jawaaban likam waxu dhacay kalusbuuci washahri walxawli kam ictakafta haddii lagu yihahdo usbuucan kam makahta shahran wahaakada xawlan kam sumta xawlan waa la dhihi karaa wa bilmubhamina waxaan ula jeednaa maa laa yaqacu waxaan dhacaynin jawaaban lishayin minhumaa labadaas wax jawaab aan u dhacaynin kalxiini walwaqti waa hadda haddee tiraahdeed sumtu haddii lagu yiraahdo mataa xiinan jawaab uma noqon karto kam sumta haddii lagu yihahdo xiinan jawaab uma noqon karto wixii kasoo haray mubham baa la yihahda marka saddexdoodaas waxa weeyaan waxay aqbalayaan in darafnimo lagu nasbiyo wa ana asmaaa almakaanine waclam ana asmaaa almakaani laa yantasibu minha man nasbismo cala darfiya kuma nasbismo ilaa maa kaana mubhaman wixii mubham amaahini ah wاlmubhamu fi darfi zamaanina halaathatu anwaacin wa axaduhaa mideeda asmaau ljihaati weeyaan asitu ama asmaau اljihaati asiti jihaadkii lixdahay magaceedii waa wa hiya alfowqu wاtaxtu wاlأclى wاlasfal wاlyamiin wاshimaal wadaat الshimaal wadaat الshimaal wadaat اlyamiin wadaat الshimaal wاlwaraa wاlamaam intaasoo dhan jihaadkii oo lixda ahaa lanno aniga marka adiga meel fadhiisatid hortaada iyo gadaasha midigtaada iyo bidaxdaada kortaada iyo hoosta intaas waay ayaa jihaad la yidhaahda laakiin magacyaalka ay leeyihiin jihaadka waa badan yahay laakiin jihaadka lix ah halkii jiha dhowr magaca yeeshan karta qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu uri wafowqa kuli dii cilmin caliim wa fowqa kuli dii cilmin mid cilmi u saaxib eh, dhammaantiis waxaa kasii sarey caliim ilaahay baa ka calimsan marka laa yazaalu an yuujada an yuujada likuli axadi man huwa aclam minhu xataa yantahi alcilmu ilaa calaami اlguyuub annaga marka cilmigeena marka loo fiiriyo bicilmi اllahi walaysa bishay walidaalika ilaahay nabi maxamed rasuul ilaahay ou ka dhigay yaa lagula khitaaba wamaa uutiitu min alcilmi ila qaliila walidaalika waxaad tidhaahdaa lii waqul rabbi zidnii cilman marka waa rasuul yuuxaa ilayhi wa culima kathiiru min alghaybiyaat markaasaa waxa waaye yaa layihi cilmigaagii haddii loo fiiriy wax yar wooyaan marxaba marka fowqadaasaa lagala jeedaa fowq soo kor ma ah waa jiha marka fowqa darfu makaan waxaa weeyaan mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira wa huwa khabr muqadam caliimun mubtada muahar bay noqonaysaa wa caliimun baa fowqa kuli dii cilmin ah waxaa lamid e qad jacala rabuki taxtaki sariyaa maryamaa lagula hadlaya qad jacala rabuki ilaahay wuxuu yeelay taxtaki adiga hoostaada sariyan yuu ka yeelay macnaha waa webigaas biyaha uu socdaan ama e, biyaha meesha ilaahay ugu soo dilaaci ulajeedada taxtawa oo fowqa cagsigeeda wixii adiga kaa hoosey waxaa lamid e warakbu asfala minkum warakbu jamaacada oo raran oo macnaha dagaalkii badriga laga hadlayahy iyo asfala minkum jamaacadina waa idinka hooseeyaan asfaladaas hadda khabar waay wa maca dalika mansuuba cala darfiya almakaaniya wadarfu mutacaliqu bikhabari maxduufi taqdiiru kaainu alaleeyahay wa tara shamsa idaa طalacat tasaawaru can kahfihim daat اlyamiini wa idaa garabat taqriduhum daat الshimaali wa tara shamsaad arkaysaa idaa طalacat haday soo dhasho ay soo dhalato tasaawaru can kahfihim waxay ka maraysaa daat اlyamiini midigta mida u saaxibta wa idaa garabat taqriduhum daata shimaali yacni waa mucjizo waaye ilaahay god buu dadkaas asxaabulkahfi geeyey qoraxdii toos ay ugu dhacayn oo subix hadday soo dhacdani midigay ka maray hadday ay dhacaysana waxaaway bidaxay ka maraysaa marka waa god oo si cilmiyeysan oo habaysan waa marka taqriduhum daatadaas oo lagala jeeda darfu makaan liannahaa mudaafa ila shimaal oo ah ee daraf ah ayib markaasuu uri wa qowli aniga qowlkayga wa qowli aniga qowlkayga ashartu bihi wa cagsihina dheh wa qowlii aniga qowlkayga wa cagsihina aan matniga ku iri ashartu bihi waxaan ula jeeday ila alwaraa wataxta washimaal nuskhada hadda aniga hortaalla waxaa ku qoran wa qowlu wa cagsihina ashartu bihi ilaa ana aljihaad wa in kaanat sitan waa khata waay yani qeyb dhanmaa ka dhacday nuskhadaas markii aan raad raadina waxaa soo baxday wa cagsuhuna waxaan ula jeeday ashartu bihi ila alwaraa iyo wataxt iyo washimaal markii aan iri buuri asmaaء uljihaad markaan soo sheegay xataa eh, naftigeedana matnigaas markii aan iri eh, matnigii hore muxuu ku soo yiriyey wuxuu soo sheegay kal kalamaam wاlfowq wاlyamiin marka wa cagsihina markii la yidhaahda amaam cagsigeedi maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa waraa ayib markii la yidhaahdo fowq cagsigeedi maxay noqonay taxt yamiin markii la yihahdo cagsigeedi maxay noqonaysaa ee shimaal matnigii hore ka hadla laakiin markuu hadda sharaxa soo sheegay kulli kulli o dhan waa isku wada qabtay ayib wa wa qowli aniga qowlkayga wanaxwuhuna aan eriyay ashartu bihi waxaan ula jeeday ilaa ana aljihaati jihaadka wain kaanat sitan ha ahaato laakin alfaaduhaa kahiiratun alfaadkeeda waa badan tahay hadda fiiri eh, amaam oo kale amaam xidaa izaa tilqaa kulli iskuwa macno waay marka jihadi waa waaxid laakiin magacyaasha ay leedahay waa badan yihiin saas hadda markii khalfi la yihahdo waraa la macnee waana hal jiha keligeed wahaakada wa yulxaqu waxaa la haleeshiiyaa biasmaai ljihaadi jihaadka asmaadeeda maa ashbahahaa wixii ayada shabaha fii shidati libhaami ibhaamka adeygiisa ka shabaha iyo walixtiyaaji u baahnaansho ka shabaha ilaa maa yubayinu macnaaha macnaheeda waxa cadaynayo ka cinda iyo ardayga mubtadiga ah inuu isweydiiyaa dhici karto oo markii qofki uraa jalastu amaamaka amaamadi maxaa mubham loo leeyahay hortaadaaba layiri waaba muuqataabe oo waaba wax mukhtaski waxma dhaantee maxaa mubham loo yiri marka mubham waxaa loo leeyahay haddii la yidhaha jalastu amaamaka amaamtii waxay ku rumoobaysaa min makaani ladii jalastu wax adiga hortaada laga bilaabo ilaa adduunyada meesha ku eg tahay amaama soo wada gelayso marka meesheed ka fariisatay markaan jalastu amaamaka haddaan idhaahdo waxa weeyaan ma aniga bacdaka wabayni wa baynaka ciddatu amtaar miya mase boqol kilomitira noo dhexayso haddaan hortaada fariisto boqol kilomitr oo inoo dhexayso amaamaka iska tahay haddii bijaanibika aan fariistana amaamak bay iska tahay mabka mubhamnimada waxa waaye makaankii meel gaar aho oo muxadad e eh ma aha marka waxaa lamid e eh marka wixii ayada shabaha ka cinda iyo waladaawa min ladun haddii la yiraahdo ji'tu min ladun caliyin haddii la yiraahdo laduntaas iyo cinda jalastu cindaka cindadii haddaan ku iraahdo dirtaa agtaadaa fadhiistay agtaadii waxawaa sax inay kuu dhowdahay tusisay laakiin calaa ay jihaad cindaka hortaada miya gadaasha miya khalfa miya ayadana ibhaamka meeshaasuu kaga yimid athaani midka labaad axaduhaa asmaau ljihaati sita baan soo niri athaani asmaau maqaadiri masaaxaat masaaxaadka ama masaafada waxa lagu qadara magacyaalkeedii waay kalfarsakhi wاlmiili wاlbariidi haddaad tiraahdo sirtu farsakhan aw jaraytu miilan aw saafartu bariidan haddaad tirahdid waxa waaya darafnimaa lagu nasbina waxaa laga yaabaa hadirtan miilki haduu hadduu muqadar yaho la yaqaano oo maala laba kilomitr wax ku dhow uu yahay muxuu mubham ku noqdaa laisweydiiyey oo sirtu miilan hadaa tiraahdeed miilki wax la yaqaano muxadad a waay masaafo la yaqaano waay oo markii lasoo dhaweynaa madalbasar yaa la yihahda laakiin waa laba kilomitr oo waxyar dhiman waay marka mubham xaguu ka imaana baa layihi mubhamka waxau ka imaanaya hadaan ku iraa sirtu miilan calى ay jiha sirtu miilanaan socday ma midigaa u socotay ma bidaxaa u socotay ma hortaa u socotay jihadaas lama yaqaano kaasaa waxaa la yihahdaa ibhaamka saasuu kaga yimid athaalitثu midka saddexaad oo mubhamka oo darafka ah maa weeyaan kaana masuuqan laga dhalaaliyay min masdari caamilihi midka asiga ku camal falaya ficilkaa masdarkiisa laga soo qaatay ka qowlika jalastu waan fadhiistay majlisa zaydin falmajlisu mushtaqu min aljuluus aladii juluuska huwa masdaru licaamilihi caamilka waa jalastu majlisna waa daraf waxaa laga soo qaatay labadoodiba juluus oo masdarki ah waataan hore ku soo niri almasdaru اlaslu wa ayu aslin wa minhu yaa saax ishtiqaaqu اlficli waati mulxat اlcraab aan soo niri ayib wahw caamilkii jalastu waay qaala allahu tacaala wa anaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci ilaahay jiniguu ka hadlay ay yidhaahdeen wa anaa anaga kunaa waxaan ahay naqcudu minha min asamaai kuwa ka fariisto maqaacida makaan fadhiyaal lisamci aan ugu fariisanay lisamci liajli samcina wax dhegaysano jiniga markii hore intaa nebi maxamed lasoo dirin intuu isfuulfuulo isfuulfuulo isfuulfuulo ilaa samadii uu ku dhowaado yaa marka malaaigtii ilaahay markuu awaamirta usoo dhiibo oo marka wax kala qeybsanayso oo samaa dunya ay usoo dhowaato you bacd almacaanii bacd alalfaad uu ka maqli jira markaasuu jiniga intuu soo dego xabaduu run oo soo maqlo boqol been ah ku dari jiray markaasaa adduunyada dhan waxaa weye kahaano wax la yiraahdo iyo ayaa lagu xukumi jiray marka nabi maxamed markuu ilaahay soo diray samadii waa laga reebay markaasay waxay yidhaahdeen wax laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada waxaa noogala reebay mashar shar cusub baa timid mase mase ilaahay baa khayr la doonay marka khayrkii aan raadinna bay yidhahdeen ila ma ay markii dambe nabi maxamed oo qur-aan akrinay ay la kulmeen marka walow qulta hadii aad tira marka naqcudu waa ficlu mudaaric wاlfaacilu damiiru mustati wujuban taqdiiruhu naqcudu naxnu minha jaaru majruur maqaacida darfu makan mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira waxaa lagu nasbiyey liاshtiraaki اcaamili wa darfi اlmakaani fi اlاshtiqaaqi wahuma اlqucuud walow qulta hadaa tira dahabtu waan tagay majlisa zaydin aw jalastu madhaba camrin lam yasixa kaas ansixi maayo maxaa yeele waa likhtilaafi masdari ismi اlmakaani wa masdari caamilihi waxa weeyaan waxaa iskhilaafay likhtilaafi masdari ismi اlmakaan ismu lmakaanka masdarkiisa iyo wa masdari caamilihi <clears throat> oo dahabtu masdarkeeda dahaab waa majlis oo darfkeenane waxa waay juluus majlis waa darafkii masderka laga keenay waa juluus dahabtuna masderka laga keenay dahaab wa wa inaa calaa dahaabin bihi laqaadiruun dahaab dahaba masderkeeda dahaab wa marka caamilkiioo dahaba ah iyo macmuulkiioo darafkii majlis ah hal masder oo kulminaya ma laha marka waxaad leedahay dahabtu markii aada reebtid ilaa majlisi zaydin aada leedahay ilaa aada gelinaysa wa jalastu markii aada rabtay madhaba camrin calaa madhabi camrin makaan makaanu dhahaab madhab waa makaanku u tagay waay walidaalika hadda madhab madhab shaafici marka luu leeyahay waxaa weeyaan aljiha alatii dahaba ilayha marka calaa kuli xaal darfu zamaan muطlaqa waxaa weyaan yaqbalu nasba horena waxa axkaamtiisana markaan mubtaji joognay darfu zamaan in lagu khabri karo ida kaana almubtada maxaan ku iraahdaa e, daatan darfu makaan yaslixu an yakuuna khabaran liayi mubtada in kaana waa soo dhaafna inta axkaamtaas inta in lagu sheegay ahayd mida kale wqad yanuubu can makaani masdaru wadaka fi darfi zamaani yakhuru darfu zamaan marka qaarkeed waxaa booskiisa geli karo masdar baa geli kara si yar darfu zamaanna wuu ku badan yahay darfka laba qeybu usii kala baxaa darf oo mutasarif ah iyo darf hayru mutasarif ah haddii kelimada darfinimada ay ka baxaynin oo weligeed ay darfnimo noqonayso sida cinda oo kale ladaa oo kale waxaa laleeyahay غayru mutasarif لأnnaha laa تkhruج can الdarfiya ila fi xaalaat naadira wahiy ida ma kanat majruura bmin ayib kii darafnimada marna imaanayo marna ka baxayo isimka caadi noqonayo asigana waxaa la yidhaahdaa maxaan ku irahdaa daraf oo mutasarif ah sida yowm yowm oo kale hadaa tiraa yowm اlkhamiisi yowm mubaarak darf ma aha yowmtii waa iska godantay mubtaday noqotay yowmtii kalena khabaray u noqotay marka yowmtii mara saarat mubtada mara saarat darfan fahiya mutasarifa wmaa yuraa darfan wgayra darfin fadaka duu tasarufin fi lcurfi waa kan ibnu maalig yiri nuqtada kale oo muhimkao inaad ogaatid aad tahay hadda sheegay markii nasbada aqbalay inuu mubham yahay darfu makaan oo mukhtas e muxuu noqon karaa mathalan algurfa alariiq almasjid iyo wixii lamid eh waa darfu makaan mukhtas ah waxaad leedahay sallaytu fi lmasjidi hadda masjid waa makaan bimacnaa fiina waa wata laakiin darafnimo laguma nasbi karo liannahu masjidkii waa masaaxa muqadara oo la yaqaano afar jidaar oo isku wareegsan waay marka darfu ba ha ahaadee darafnimo laguma nasbinayo ee darafkii fii baa la gelinaya salaytu fi lmasjidi wactakaftu fi lmasjid ade wa antum caakifuuna fi lmasaajidi ilaahay ma dhihin wa antum caakifuuna almasaajida ma dhihin sidaas oo kale gurfa qol hadda aada fadhisi daraf liannahu qofkii dhex fadhiyay ay daraf u tahay ninkii dhex fadhiyana madruuf waay marka dhihi kari maysid jalastu lgurfata ma dhehaysid dakhaltu lgurfata ma dhehaysid waxaad leedahay dakhaltu fi lgurfati jalastu fi lgurfa fii baad gelinaysaa liannahu gurfadii wain kaana darfa makaan haba ahaato laakinahaa mukhtasa waa mubham ma ah darfu makaan hadduu muqtas noqdone darfnimo laguma nasbiyo jalastu fi ariiqi baad leedahay ariiq darf waaye laakiin mukhtas waa ariiqi bidaayi nihaayana waa leeyahay masaaxadiisana maxduud wa ama jalastu cala ariiqi wa mashaytu fi ariiqi baad leedahay dhihi maysid mashaytu ariiqa ma dhehaysid marka haddii la arko darfu makaan oo mukhtas ah oo mansuubi eh haddii la arko waxaa leeya mansuubu bidarfiya lama dhahayo mascuuba binasci lkhaafid haddaad tiraha dakhaltu lmasjida haddaad tirahdid masjida darfu makaan mansuub lama dhahayo laakiin waxaa laleeyahay mansuubun binasci lkhaafidi oo asalkii dakhaltu fi lmasjidi bay ahayd baa lagu leeyahy marka markii oo lagu yiraahdo darfu مكان مبهم ee markii lagu yihahdo mukhtaskiisa kaas weeyaan oo macnaha darafnimadii wou ka baxsan yahay inta kale axkaamtoodana meelo abwaab badan ay ku kala tagtay wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin